bsmi اllahi الرحmn الرaxيim in alxamda lilahi naxmaduh wnastaciinuh wnastaغfiruh wnatuubu ilayh wnacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wsayi'aati acmaalina inahu man yahdih اllah fahuwa اlmuhtad wman yudlil falan tajida lahu waliya murshida ثuma الصlaatu wasalaamu clى rasuuli اllah wclى alihi wصaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum sheykhuna sheekh salih cbdillahi cusaymi gafar allahu lahu walahum jamica bisnaadi kuli minhm ila sufyaan cuyeyna canaan dinar can abi qaabusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdilahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali waslem alraaximuun yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum fi sama wmin raiq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqra'ihim usul mutun khasatan usul xadiis mustafa warasul mujtaba sala allahu alayhi wala aalihi wasaxabati ajmaciin yafuuzu bisacadati alcajl walaajl fahada huwa almajlis alxaadi wathalaathuun min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad saalixiin imaam anowi caleyh raxmat ullah majliskan oo majlis kow iyo sodonaad ee majaalistu markii sharxa kooban ee kitaabka kitaabka riyaad saalixiin imaam nawwi caleyh raxmat ullah waa xadiidka amaba majliska kow iyo soddonaad wuxuuna ka bilaabanaya xadiidka toddoba boqol iyo xadiidka wuxuu ka bilaabanaya toddoba boqol iyo laba ayuu ka bilaabanaya xadiidka toddoba boqol iyo labo can irbaad ibn saariyata waxaa laga wariyey saxaabiga radia allahu tacala an arda qaal wuxuu yidhi cirbaad ibn saariya wacadanaa waxaana wacdiyey rasuululahi rasuulka ayaana wacdiyey sala allahu calayhi waali wasalam mawcidatan wacdi ayuuna wacdiyey wajilad ay ka baqday minhaa xaggeed alquluubu quluubta ay ka cabsatay ow darafat ay ka ilmaysay aw darifat darifat ay ka ilmaysay minhaa mawcidada xaggeeda alcuyuunu indhaha wa dakara alxadiid xadiidka ayuu sheegayo waqad sabaqa wuu noo soo hormaray xadiidka bikamaalihi isagoo dhammaystiran fii baabi alamri bilmuxaafadati cala sunnati ayuu nooga soo hormaray wadakarnaa waxaan sheegnay ana tirmidiya imaam tirmidi qaal inuu yidhi inahu isaga xadiiun xadiid xasanun xasan weyaan saxiixan saxiix weeyaan baabu lwaqaari ximin curayska iyo sakiinati xasiloonida ayuu baabkan u baab yahay qaala allahu tacala alla weyne wuxuu yidhi wa cibaadu raxmaani addoommaha raxmaanka ama addoommaha allihii raxmaanka ahaa alladiina kuwa weeyaan yamshuuna soconayaan fil ardi arada hawnan si degani ah oo kaasi ay u soconayaan wa idaa khaatabahum hadduu la hadlana aljaahiluuna kuwa jaahiliinta ayla hadlaana qaalo waxay yidhahdaan salaaman xadiidka todoba boqol iyo saddexaad can caaishata waxaa la wariyey um lmuminiin zawji nabiyi sal allahu alay slm radi allahu ta anu ardaa qaalat waxay tihi umlmuminiin ma ra maan arkin rasuula rasuulka sal slam sala allahu alay slem mustajmican isagoo uruursaday oo kulansaday qotu weligii daaxikan xaal u yimid qosli qosol si fiican eh, u ritay maan arkin xataa turaa ilaa laga arka minhu xaggiisa lahawaatuhu dalqooyinkiisa inamaa in kale ma ahene inamaa in kale ma ahani kaana nabigan wuxu sal slm yatabasamu mid muusooda muttafaqu calayhi allaha waa jamcu lahaatin weyaan wahiya alaxmatu waa hilibka hilbaha allatii taasoo fii aqsar saqfi alfami afka qeybtiisa sare meesha u dambaysa mxuu ahaa hilibka yaroo kasoo raaraca weyaan waa dalqadii caadigeed wax kale ma ahan baabu nadbi sunanimada ilaa ityaani salaad salaada in la yimaado iwalcilmi cilmiga majaalisucilmiga iyo wanaxwihimaa min cibaadaati bisakiinati xasilooni iyo wlwaqaar ibnu culays in lagu imaado inay sunno tahay ayuu baabkan u baabyi weyaan qaala allahu tacala laweyne wuxuu yidhi waman yucdim qofku weyneeyo shacaa'ir allahi ilaahay shacaa'irtiisa iyo ilaahay waxyaabaha agtiisa ka weyn fa inaha iyada min taqwa lquluubi quluubta cabsideeday ka mid tahay weyaan majaalista cilmiga iyo salaada kulli shacairta allah ay ka mid tahay subxana wa tacala xadiis todoba boqol iyo afraad can abi hurayraa waxaa la wariyey cbdiamaan skhdowsi rawiyat islam qal cbdiaman skhdowsi samictu rasu rsulka ayaan ka maqlay sala allahu aleyh waali wasalam yaquli isagoo la idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa ta'tuuha ha imaanina wa antum adinka oo tascawna dudaysaan oo ordaysaan ha imaanina wa atuuha salaada imaada wa antum adinka oo tamshuuna socotaan wa calaykum dushiina ha ahaato asakiina xasilooni ha ahaato weyaan famaa adragtum wixaad haleeshaan fasalluu tukada ood ka gaartaan wamaa faatakum wix qaday oo taam yeel weeyaan dhammaashtirta muttafaqun caleyh wazaada muslim imaa muslim wuxuu ku kordhiyey fii riwaayati riwaayad isaga usugnaatay fa ina axadakum midkiin idaa kaana hadduu ahaado yacmidu mid ila salaati salaada fa huwa isaga fii salaatin salaad qof ku jira ayuu la ajir yahay oo salaadii ayuu socdaa si socodkiiso socodkii waa la mid weeyaan nacam xadiidka todoba boqol iyo shanaad ibn cabaas waxaa la wariy cbdullahi ibn cabdilmutlib ibn cabd nebi sal slm anahu cabdullahi bn cabaas dafaca maca nabiy nabiga ayuu la soo noqday yowma carafata maalinta carafa markuu nabiga maalinta carafa istaagay uu soo laabtay qoraxda ay dhacday kadib ayuu nabiga la soo noqday wa huwa nacam fa samica anabiyu nabigeena kadibna wuxuu maqlay wara'ahu gadaashiisa zajran canaan shadiidan daran oo la canaanta muxuu ahaa daabadii gaadiidka la saarnaa iyo darban ulayn la uleya iyo wa sawtan lilibili iyo muxuu ahaa geeli oo dhawaaqi oo cabaadi oo ushi iyo lagu waday ka xanuunsani ayuu nabiga maqlay calai sl faashaara markaasuu nabigeena ishaaray u taagay bisawtihi jeedalkiisa ilahim ayagoo saa ugu taagay nabigeena sal ly slm wa qaala wuxuu yidhi ayuha nnaas wardadow calaykum dushiina ha ahata bisakiinati xasilooni fa ina albira samafalka laysa ma ahanin bilidaaci wax dhibaatayn iyo degdeg ma ahanin weyaan in la degdego samafal ma ahan weyaan rawahu bukhaari ayaa xadiidka wariyey waraama muslimun muslimna aacatu waa aacada weyaan waliidaacu bidaadin mucjamatin qablaha yaaun wahamzatun maksuura wahuwa sraacu waa degdeg weyaan baabu ikraami dayfi qofka martid in la karaamay ayuu baabkan u baab yahay inuu muxua maamuur yahay ayuu baabkan u baabi weyaan qaala allahu tacala laweyne wuxuu yidhi hal ataaka maku yimid nabi allow xadiidu dayfi ibraahiima nabi ibraahiim martidiisa sheekadooda maku timid almukramiina la karaamay id goor makuu timid dahaluu id goordhah dakhaluu ay galeen calayhi salamna calayka salaama noonku salaanay weyaan qaala wuxuu yidhi salaamun ay salaamun calaykum qowmun antum qowm qowmun qolo ayaa tihiin munkaruuna la inkiroon la aqoonin faraaqa markaasuu u laabtay ilaa ahlihi reerkiisa fa jaa wuxuu la yimid bicijlin dibi samiinin ee buuran oo lasoo shiilay weyaan bicijlin xaniidna ayad kale ahayd fa qarabahu ilayhi muu usoo dhoweeyey fa qala wuxuu yidhi alaa taakuluun maad untaan marka qof martid in la karaameyo weliba wax weyn lagu karaameeyo ayay culimada kalka ka soo qaataan weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wajaahu waxa u yimaaday qowmuhu qolyihiisa u yimid nabi luut yuhracuuna la ay degdegayan ilaahi xaggiisa wa min qabli horaana kaanu waxay ahaayeen dhaqan u lahaan jireen yacmaluuna sayi'aat xumaan kuwa sameeya ahaan jireen oo fuxashada luudka la yihahdo amaba waxyaabahan khaniisnimada la yihahdo ayay caam ku ahaayeen qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qolow haaulaai kuwaanay banaati waa gabdhahayga huna ayaga aharu idin nadiifsan lakum adinka ood ilaha idinkugu talagelay guur haddii aad ka rabtaan weyaan ee fataquu laka baqa walaa tukhsuuna ha igu hojinina oo ha igu ceebeynina fii dayfi martidayda alaysa minkum miyuusan in ka mid ahayn rajulin rashiidan ee wax fahmi oo hanuunsan oo macno lah oo waxgarad soo inkuma jiro inkaar alla idinku ride se wax idinka yihiin weyaan miyay malaa'iga alla gaari karaan waa tii la halaagay marka martidiisi sida ugu murga walaa taftaxuuni fii dayfi marka martida in la karaameeyo oo aan la mxuuaha qiima tirin oo hortaada aanan lagu mxuu aha weji xumaynin oon hortaada lagu caynin oon hortaada gurigaada lagu dhibaataynin waa dhaqanka ambiyada ilahi subxana watacala iyo dhaqanka diinta ay qabto weyaan xadiiska todoba boqol iyo lixaad can abi hurayrata waxa la weri ctaan sakri dawsi can nabi nabigan wxu ka wari sal sl qal nabigan man kaana qofkaad yuuminu mid rumay billahi alla weyne iwalyowmi alaakhiri maalinta aakhira falyukrim ha karaamay dayfo martidiisa waman kaana qofkaad yuuminu mid rumay billahi alla weyne walyowmi alaakhiri maalinta aakhira falyasir raximahu raximkiisa xiriiriy raximtana xiriirinteeda diinta dhafdhabarkeeda ay ka waxyaabaha muhiimka ah oo ilahi subaa wataala uu faray qofkii xiriirin waayan inuu alla goynaa oo alla ballanqaaday kamid tahay weyaan waman kaana qofka ad yuminu mid rumay bilah alla weyn lyowm alahri faliiqul ha ku dhawaaqa khayran khayr aw liyasmutha iska aamusa mutafaqun al adidkan oo mutafaq weyaan can abi shurx waxaa laga wariy khuwaylid ibni camr alkhusaaci radi allahu taala arda saxaabiga jaliilka qaal wuxuu yidhi samictu rasula nabiga al ayaan ka maqlay yqul sal slam yqul isagoo le man kaana qofka ad yuminu mid rumay bilahi alla weyn lyowm alahri maalinta akhra falyukrim ha karaamey dayfo martidiisa falyukrim ha karaameeyo dayf martadiisa jaaizatahu jaaizadiisa jaaizadiisa waa noo imaan doontaa jaiz wa loola jeedo qala waxa ya rasul lahi wamaa jaaizatuhu jaaizadiisa maxay ahayd iyo abaalmarkiisa qala wuxu yowmuhu maalinkiisa iwalaylatuhu habeenkiisa wadiyaafatu diyaafadana alaaatu wadiyaafatu diyaafadana alaaatu ayaamin waa saddex maalmood famaa waraaa dalika fahuwa sadaqatun calayh wixii intaa ka dambeeyana fa huwa isaga sadaqatun caleyhi weyaan muttafaqun caleyh marka qofka inuu saddex maalmood la martigeliye waa xaq uu kugu leeyahay wixii ka dambeeya marka waa iska sadaqa wa fii riwaayati muslim laa yaxilu uma bana limuslimin qof muslima an yuqiima inuu nagaado cinda akhiihi walaalkii agtiisa xataa yu'timahu ilaa uu ka dambaajiyo qal waxay ya rasul lahi wakayfa yu'timuhu si u dambaajini qal wuxuu yuqiimu cindahu agtiis ayuu ku shaya lahu waxbana uusan haynin yuqaribuhu bihi aw yuqriihi bihi uu ku martigeliyo wuxuu ku martigeliye isagoon haynin ayuu iska agjoogi qofkiina muxuu ahaa martigelintii ayaa la faray way dhibaysaa tabarna uma hayo markii yuusan dambaajina isaga taga weyaan baabu istixbaabi tabshiiri bishaaraynta sunanimadeeda iyo watahni'ati dadka in looga tahniyadeey bilkhayri khayr markaad ilahay uu siiy subxana watacala mid addunya mid aakhraba cilmi iyo muxuu ahaa iyo camalba dhan walba w wixii khayr u yimaada qofki in loogu bishaareeyo loogana tahniyadeey inay ariiqa iyo muxuu ahaa sunno tahay ayuu baabkan u baabi weyaan qaala allahu tacala alweyn wuxuu yidhi fabashir cibaad adoomahayga nabi alla u bishaaray aladiina kuwaas yastamicuuna dhegeystaan alqowla ereyga iyo qowlka dhegeystaan oo fa yatabicuuna kadibna raacaan axsanahu hadalkiisa wanaagsan hadalka dhanka wanaagsan ka raac dhanka qaloocan iyo dhanka maxuu awri ha ka aadina dhanka wanaagsan ka raac weyaan waa hadiga iyo dhaqanka lisfare weyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi yubashiruhum uu bishaarayna rabuhum rabbigood biraxmatin naxariis oo minhu xaggiis ka ahaatay iyo waridwaanin raallihasho iyo wa janaatin jannooyin lahum ayaga usugnaatay fiiha oonan meel u soconin weyaan nicmo daaima ayaa ku sugan weyaan waa marka ilaahay in adoomihiisa nabi maxamed u bishaaray ayuu rabbi faray sidoo kale waxaa weyaan ilaahay laftirkiisa adoomihiis u bishaaraynayo naxariis iyo eh, raalli ahaasho iyo janno iyo nicmo joogto ah inuu siina ayuu rabbi subxana wa tacala adomihi ugu bishaarayna wa qaala tacala wuxuu yidhi waabshiruu malaaigtii markuu ka hadlayay hadalka ay muminiintu ku dhahayaan waabshiruu bishaaraysta biljanati janna allatii jannadaasoo kuntum aad ahadiin tuucaduuna mid laydin yaabo ha weyaan rabbi oo kuwaas naga mid yeel wa qaala tacala wuxuu yidhi fabasharnaahu waxaan ugu bishaarin bighulaamin wiil xaliimin ee dulqaad badan wa qaala tacala wuxuu yidhi walamaa jaaat goortii ay timid rusulunaa rusushanaga ibraahim ay u yimaadeen bilbushraa bishaara ay ulu yimaadeen fabasharnaahu biisxaaq min waraa isxaaq yacquub weyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi wamra'atu haweenaydiisa nabi ibraahima daaxikatun fadaxikat qaaimatun ay taagan tahay fadaxikat way qosashay fabasharnaa waxaan ugu bishaaraynay biisxaaqa ayaan ugu bishaaraynay wa min waraa isxaaqa isxaaq gadaashiina yacquub aan ugu bishaarayna weyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi fanaadathu lmalaa'ika waa zakariya iyo xaaskiisii fanaadathu waxa u dhawaaqday almalaaikatu malaaigta wahuwa isagana qaa'iman u taagan yusalli u tukani fi lmixraabi meeshii lagu tukanaayey muxuu malaaigta ay ugu dhawaaqday ana allaha alla weyne yubashiruka wuxuu kugu bishaarayna biyaxya ayuu kugu bishaarayna weyaan marka tabshiirka wax loo baahan yahi waa ilahay baa bishaaray subxana wa tacaala oo addoomi bishaaray ambiyadiiaa bishaaraysay dadkiiaa bishaareeyey wahaakada wa qaala tacaala nabiga ayaa la faray inuu muxuu bishaareeyo wa qaala tacala wuxuu yidhi wadkur xus id goor qaalat ilmalaaigta malaigta ay tihi yaa maryama maryamoy ina allaha alla weyne yubashiruk wuxuu kugu bishaarayna bikalimatin kalimad oo minhu xaggiiskaat ismuhu magaciisa almasiix ayaa la yihahdaa wlaayaatu aayadaha fi lbaabi bishaaraynta kusoo aroortay baabkan kaiiratu waa tiro badan tahay tiro badan yihiin macluumatan waa la yaqaana ama aaadiiu aaadiistana fa kaiiratun jiddan waa badan tahay wahiy aydan mashhuuratun sidoo kale waa mid mxuu ahaa caam bacwaan hoo la wada yaqaana fi saxiix ay ku sugan tahay minha ayuu kamid ahday xadiis todoba boqol iyo sideedaad can abi ibraahim waxaa laga wariyey wayuqaalu waxaa la yidhi abu muamed moxamed aabihi wayuqaalu waxaa la yidhi ibn abi awfa radi allahu ta anu arda dhalay weyaan ana rasul rasulka al sl slm saasay u badan bashara wuxuu bishaaray bikhadiijata khadiija um lmuminiin xaaska nabigeena sal slm wuxuu ugu bishaariyey bibeytin guri oo fi ljanati jannada ku sugan min qasabin qasab ka samaysan sakhaba dhawaaq iyo qaayla aanan lahayn qasabka waa noo imaan wax loola jeedo qasabka caadiga waa naqaani maaha laa sakhaba buuq fiihi uusan ku sugneen walaa nasaba tacaban aan lahayn muttafaqun calayh alqasab qasabka la sheegi kii adduunka maahan hunaa alulu waa jawharta almujawaf ee weliba gudaha laga baneeyo sidii mxuu ahaa loo mxuuaha la dhisay oo gudaha ka banaan wasakhab asiyax waqaylada walaqad iyo huwanka wanasabu nasabkan atacab waa tacaaboyan xadiid todoba boqol iyo sagaalaad can abi musa alashari la wariyey radia allahu tacala an ardo xadiid aad u dhir badan abu muusa tawada wuxuu ku weyse qaatay fii beyti gurigiisa uma kharaja wuu baxay faqala wuxuu yihi laalzamana waan laazimi on laazimi rasulah rasuulka al ayaan laazima mantaan la jiri wala akunana macahu nabiga ayaan la jiri yowmi maalintayda hada ekana fa jaءa almasjida masjidka nabiga ayaad imaaday calayhi الsalaatu wasalaam fasa'ala can nabiyi nabiga ayuu weydiiyo nabiga intuu jira ayuu yidhi faqaaluu waxay yihahdeen wajaha haahuna wajaha wuxuu ujihaystay haahuna ay tawajaha ilaa haahuna huna haahuna qaala wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay calaa atharihi raadkiisa asalu canhu dadka anoo weydiini xataa dakhala ilaa uu ka gala biri aw bira aris bira aris ceelka aris loo yaqaan ilaa uu ka gala weyaan bira aris wuxuu ku yeelaa uu ku oli jiray hadda waa la tirtiraye meesha liyada quba masjid quba markii aad tagto dhanka qorax udhac ayuu ka xigaa saaxada meesha ah oo hadda teendhada aadku weyn lagu dhisay halka ayuu ku oli jiray sidai culimada yaqaanay ayna tuseen weyaan qiso aad u dhir badan oo qiim badan uu leeyahay qaybna ka midna waa keeni doonaa fa jalastu waan fadhiistay marka markii nabiga aan u tagay xataa dakhala nabiga ilaa uu ka gala biir ariis ceelka ariis beer ayuuna ku dhex yeelay fa jalastu cinda albaabi albaabka ayaan fadhiistayoo xataa qadaa ilaa uu ka guta rasulla rasuulka ala xaajatahu dantiis uu ka guta uu ka ifbaxa amaba aad ka wasayso watawada u ka weyse qaato weyaan fa qumtu kadibna waan baxay waan u istaagay e ilahi xaggiisaan u istaagay faqumtu ilahi waan u istaagay fa idaa huwa isagoo nabigeena qad jalasa fadhiistay calaa biiri ariis ceelkaadhs ayuu mxuuah dul fariisay watawasata nabiga wuxuu dhexdhexaysay qufahaa qofkeeda waa mxuua ceelka wixii lagu wareejiyey oo af xirki amaba mxuu ahaa aflameerki ayuu ku fadhiyaa weyaan wakashafa nabigu wuxuu fayday can saaqihi labadiisa gomadood ayuu fayday wadallahuma uu ku raariciyey fi lbiri ceelka fasalamtu caleyhi nabigu waan salaamay calayhi salaa slam wuu ka radi dabcan uma intaa kadib insaraftu waan soo laabtay fa jalastu waxaan fariistay in albaabi faqultu waxaan aniga amar laakunana waan ahaana bawaaba rasuulakuna waan ahaan ahaana maanta bawaaba rasuuli rasuulka al mxuu aha albaab joogihiisa ama waardiyihiisa alyowma maanta fa ja abu bakrin baa yimid fa dafaca albaaba albaabka ayuu marka soo riixay oo faqultu waxaan ihi man hada ninka albaabka soo riix waa kee fa qala wuxu yihi abubakrin weeyaan faqultu waxaan ihi calaa rislika halkaada joog uma dahabtu waan tagayo ilaa rasulilah baan u tagay faqultu waxaan ihi rasul rasuulka allow hada kanayta abubakrin weeyaan yastadinu fasax yuu weydiisay albaabka inuu ka soo gala ayuu rabaa fa qala wuxuu yihi iidan lahu idin wabashiru biljana jannana uu bishaaray fa aqbaltu waan soo qaabilay xataa qultu ilaa aan ka dhaha liabi bakrin abu bakr udkul soo gal warasuul rasulka alla yubashirku wuxuu kugu bishaanaya biljannati janna fadakhala abu bakrin waa soo galay xataa jalasa ilaa uu ka fadhiista can yamiini nabiy nabiga midigtiis ayuu fadhiistay macahu fi lqufi karkaarka ayuu kula fadhiistay wadalla rajayh labadiis lugoodna wuu raariciyey fi lbiiri ceelka kamaa sanaca rasu rsulka siduu sameeyey wa kashafa can saaqihi labadiisa gomadoodna kor ayuu muxuu marada ugu qaaday uma rajactu waan noqday oo jalastu waan fariistay waqad taragtu alxalqa taragtu anoo kasoo tagay akhii walaalkay yatawado isagoo weyse qaadani oo yalxaqunii usahaleli walaalkay muxuu ahaa ayaan suga inuu i yimaado oo iga dabi yimaado saasaan isku ogeynay faqultu waxaan idhi in yuriid hadduu la doono allah alweyna bifulaani hebel yuriidu akhaahu walaalkiis ula jeeda khayran wanaag yaati bihi wuu keeni oo muxuu aha asnaha loo bishaareeya fa insaanun waaba iyada oo muxuu insaanun qof yuxariku dhaqaajin albaaba albaabka faqultu waxaan ihi man hada kan ku ahaa faqaala cumar weyaan ibn khaaab radi allahu taala arda faqultu waxaan ihi rislika booskaada joog halkaada joog uma ji'tu ilaa rasulilahi nabiga laan u yimid sal l slem fasallamtu nabiga ayaan salaamay waqultu waxaan idhi hada cumaru kan waa cumar yustadinu fasci weydiisana inuu soo gala qala wuxuu idan lahu idin wabasharu biljana janna u bishaaray faji'tu cumara ayaan u yimid faqultu waxaan ihi idan faqultu waxaan idhi adina uu ku idmay nabiga uu ku idmay alayhi salam udkhul gal oo yubashiruka wuxuu kugu bishaarayna rasuul rasuulka alle biljannati ayuu kugu bishaarayna fadakhala wuu soo galay fa jalasa wuu fariistay maca rasuul rasuulka alle ayuu la fariistay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam fi lqufi ayuu kula fariistay karkaarkii ceelka afka uga wareegsanaa can insaari bidixu kaga fariistay wadalla rijlayhi labis logood nuu raarici fi lbiri ayuu ku raaric ceelkii uma rajactu waan laabta fajalast waan fariistay faqultu in yuriid illahu allah dula doono bifulaan hebel khayran yati khayran yacni akhaahu yaati bihi wuu keeni fajaa insaan baa yimid faaraka baab albaabka iu dhaqdhaqaajiyey faqultu waxaan ihi man hada kan ku ahaa fa qala wuxuu yihi cumaan ibnu cafaan weyaan faqultu waxaan idhi calaa rislika halkaada joog waji'tu nabiy baan u yimid sal slm waahbartu waan u sheegay faqala wuxu yhi idin lahu u idin wabasharu u biha biljannati janna maca balwa balaayo iyadoo lala qabo tusiibu ku dhici doonta weyaan balaayada ku dhici doonta waa fitnadii ku dhacday iyo dilka lagu dilay isagoo muxuu ahaa maalin jimco jooga gurigiisa qur-aankan akhrina weyaan oy khawaarijta iyo niminka inkaarta qabay ay ku dileen weyaan waayahay fajitu waan imid oo faqultu waxaan idhi udkhul gal wayubashiruka rasul rasulka wayubashiruka wuxuu kugu bishaaraya rasul rasulka sal slm biljannati janna maca balwa balaayo lala qabo tusibaka kuu dhacda weyaan fa dakhala wuu soo galo fa wajada wuxuu hel alqufa karkaarkii qadmulya isagoo la buuxiyey fa jalasa wuu fadhiisay wajaahum kasoo horjoodkaad ayuu fadhiisay min ashiqi dhinaca alaakhiri ee kale meesha ayaga ay fadhiyeenna dhanka kale ayuu kasoo joostay qaala saciid musayib wuxuu yidhi fa awaltuha wuxuun ka awilay qubuurahum qubuurtooda weyaan muttafaqun caleyh abubakar iyo cumar nabiga ayaa lala tuugay cumaanna waa ka buuxsamay meeshii kadibna waxaa lagu aasay baqiic ayaa lagu aasay weyaan xagga ayuu ka jira wazaada wuxuu ku kordhiyey fii riwaayatin riwaayad wa amaranii wuxuu faray rasuula rasulka al sal slm bixifdi ilbaabi albaabka inaan xifdiyo oo albaabka aan jooga wa fiiha waxaa ku sugan ana cumaana xiina basharahu markuu u bishaareeyey xamid allah alla weyne ayuu ku mahadiyey tacaala uma qaala wuxuu yihi allahu lmustacaan ilaahay ayaa la kaalmaysta qowluhu wajaha bifatxi waaw wawd oo la kor rabay watashdiidi aljiim ay tawajaha wuu jahaysta weyaan waqowluhu bi'r ariis huwa bifati hamza hamzad oo la kordhaba oo kasir raa raad oo la hoos dhaba wa bacdaha yaaun muhanaatun ya oo muxuu laba dhibcood hoos kale weeyaan min taxt saakinatan ee reebane uma siinin muhmala wa huwa masruufun waa masruuf malansarif ma ahan waa munsarif weeyaane wa minhum man manaca sarfahu insarifnimadiisa iyo mxuu inuu munsarif yahay qaar ayaa diiday wlqufuna bidami qaafi qaafta oo la goda watashdiid ilfaai qufu la yidhahdo huwa mabniyu dhismaha la dhiso xowla biri karkaarka ceelka saa loogu wareeji weyaan qowluhu calaa rislika uu yidhi bikasri rai almashhuur waqiila bifata ay urfuq tartiibso weyaan tartiibso xadiid todoba boqol iyo tobanaad can abi hurayrat waxaa la weriye radi allahu tan arda cbdiraxmaan sakhdawsi qaala wuxuu yihi kunaa waxaanin qucuudan ku fadhiyo xowla rasuul rasuulka agagaarkiisa ama dhinaciisaan fadhini macnaa waxaa nala jira abubakrin wa cumara radi allahu canhuma fii nafarin koox ayaan hehnay faqaama rasulah baa istagay sal slm min bayni adinuna nabarkana ayuu ka dhex istaagay faabaa wuu naga tag weyaan fa abaa wuu dahay calayna wakhashina waxaan ka maqnay an yuqhtaaca duunana annaga sokodeen in la goosto nabiga oo la mxuu ah, afduubta ayaan ka maqnay wafazicna waan argagaxnay faqumna waan istaagnay fa kuntu waxaan ahaaday aniga abu hurayra haddii aan ahay awala man fazica qof argagax qof u horey ayaan ahaa oo markiiba ordo weyaan faarajtu waan baxay abtai anoo dalbi rasul rasulka sl slm xata ataytu ilaa an ka taga xaaian beer oo lil ansaari ay leeyihiin libani najaar nabiga maxaa awoogiis reeabtigii ragga ahaa reer bani najaar oo nabiga soo dejiyey berigii u imaanayay magaalada madiina beer ay leeyihiin ilaa aan ka taga weyaan fadurtu bihi waan ku wareegay bihi waan ku wareegay mxuu ahaa beertii hal ajidu lahu baaban albaab inaan ka hela falam ajid ma aanan faidaa rabiicun kanaal aya yadkhulu gala fii jawfi xaa'itin beerta caloosheeda oo min biri min biri min birin ceel khaarijatin kasoo baxaysa weyaan ceel soo baxa kanaal ka soo baxa ayaa muxuu ahaa beerta derbigeed hoos ka gali weyaan warabiicu aljadalu waxaa weyaan waa waxaa weyaan kanaalka weyaan faxtafastu waan is dhudhuubayo fadahaltu waan galay calaa rasuuli baan u galay faqala wuxuu ma abu hurayra qultu waxaan ihi nacam yaa rasuul allah yow qaala wuxuu yidhi maa sha'nuka maxaa ku daaray qultu waxaan ihi kuntu waxaad ahayd bayna adhurina dhexdanagaad joogtay faqumtu waa istaagtay fa abta'ta waad dib dhacday calayna fakhshina waxaan ka baqnay an tuqtataca in lagu goosta oo lagu afduubta duunana sokodanaga yahuud iyo nimin kaar qabay aa meesha dhoobraayeen weeyaan waaya fafasicna waan argagaxnay fakuntu waxaan ahaday awala man fazica qof argagax qofka oray ayaan ahaa faataytu hada alxaa'ita beertan ayaan imid faxtafastu aan isoo dhuubay kamaa yaxtafizu athaclabu siduu muxuu ahaa dawaacada ay soo dhuubtay aan isusoo dhuubay wahaa ulaa'i kuwaana annaas waa dadka warai way iga dambeeyaan oo ayagana way soo yaacayaan gurmad faqala wuxuu yidhi yaa abaa hurayra abaa hurayra wa acaanii wuxuu isii nabiga naclayh labis kabood si inaan noolahay on caadi ahna dadka u tuso ayuu isoo dhiibay ayuu isiiyey faqala wuxuu yidhi idhabta binaclaya labadeed kabood haatayn ee kuwana faman laqiita qofki aad la kuranta min waraa'i hada alxaa'id derbigan dushiisa aad kula kuranta yashhadu qira'a laa ilaaha ilaha xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allah alla weyne mooyane mustayqinan yaqiinsan biha kelimada ayada yaqiinsan qalbigu qalbigiisu yaqiinsan yahay fabashiru ugu bashaaray biljana janna ugu bashaaray wadakar alxadiid ayuu sheegay bituulihi rawahu muslim imaa muslim ayaa xadiidka wariyey alrabiicu annahru webiga asaqiir waa kanaalon wahuwa jadwalu jadwalka bifatxi ljiimi kamaa fasarahu fi lxadiid wa qowluhu ixtafastu ruya bira ixtafartun waa la wariyey wa macnaahu bizay tamaamamtu waa isdumay watasaqartu waan isdhuubay xataa amkananii alduuul ilaa meeshii aan ka gala weyaan sida duucadii ama bisadii oo kale isdhuubay xadiidka todoba boqol iyo toban iyo afaraad cafwan xadiid todoba boqol iyo toban iyo koowaad ah can abi shumaasata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yhi abi shumaasa xadarna waxaan xaadirnay cumar bn khaaab ama camr bn cas ayaan xaadirnay xadiidkan ku noqdo xadid todoba boqol iyo toban iyo koowaad can abi shumaasata ama cafwan camr ibn cas ayaan xaadirnay radi allahu ta an wa huwa isagana fii siyaaqati lmowt isagoo nafta ka dhacaysa fabaka waxuu ku jira sakraatmowtki fabaka wuu ooyey tawiilan in badan wa xawala wuxuu aadiyey wajha wejigiisa ila jidaari derbiga ayuu aadiyey fajacala wuxuu gudagelay ibnuhu wiilkiisa yaquul inuu yihahda yaa abataah aabbahayo amaa basharaka miyuusan kugu bishaaraynin rasul rasulka alle bikada arrinkaas miyuusan kugu bishaaraynin amaa basharaka miyuusan kugu bishaaraynin rasul rasulka alle sal sl bikada fa aqbala wejhi ayuu soo jeediyey faqala wuxuu yidhi ina afdala maa shaykan uu fadli badan nacuduhu aan tirsanno oon meel dhigana oon isku hadlayna shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuullah waa towxiidka weyaan inii aniga kuntu waxaan ahaaday calaa alaaati adbaaqin saddex xaaladood ayaan soo maray weyaan laqad raytun waxaan is arkatan koobaad wamaa axadun qofna uusan jirin ashadda ka darnaan badan buqdan xagga carada lirasulilah loo carooda minii xaggayga weyaan walaa axaba lakalgacaylo badan ilaya xaggayga min an akuuna inaan ahada qad istamkantu minhu mid muxuu ahay ka fara buuxsada oo faqataltu kadibna dilo inaa nabiga dilo waxaan ka jecla adunka lama arki jirin weyaan nabigana waa necba alayhi salaa slam falow mit haddii aan dhiman lahaa calaa tilka alxaal lakuntu waxaan ahaan laha min ahli naar ayaan noqon lahaa ciyadan bilah falamaa goorti jacala allahu alweyne u yeeray waa xaalada labaade alislaam islaamnimada fii qalbii qalbigayga ataytu nabiyan u imid sal slam faqultu waxaan idhi ubsud yamiinaka nabi allow gacantaada soo fidi fal ubaayican kulama baayacooda oon islaamnimada kugala ballamo weyaan fabasada yamiinahu midigta ayuu nabiga fidiyey faqabadtu yadii gacantayda ayaan dib u ceshaday marka faqultu waxaan idhi faqaala wuxuu yidhi maa laka ya camr camrow maxaa ku daaray maxaa kugu dhacay gacantii fidi aad igu tiri aan kulama baayacooda gacantiin waad laabatay qultu waxaan aradtu waxaan doonay an ashtarita inaan muxua ah shardi xirto inaan shardi xirto ayaan doonay weyaan qala wuxuu tastaritum hada maxaad shardi ood qultu waxaan idhi an yuqfira lii dembigayga in li dhaafo qala wuxuu yidhi ama calimta miyaadan ogeyn ana alislaam islaamnimada yahdimu inuu dumina maa kaana qabla wixii ka horreeyey wa ana alhijra hijiradana tahdimu inay duminaysa maa kaana qabla wixii ka horreeyey wa ana alxaja xajkan yahdimu inuu dumina maa kaana qabla wixii ka wama kaana muusan ahan axadun qof axaba la kala gaceyla bayna ilaya xaggayga min rasul rasulka al sal slm xaggiisa walaa ajala la weyneeyin badan yahay fii caynii indhahayga ama ishayga minhu xaggiisa weyaan wamaa kuntu maan ahayn ani haddii aan camar bnu ahay utiiqu mid awooda an amla inaan ka buuxiya caynaya labadeed indhood minhu xaggiisa ama cayni indhahayga ishayda ijlaalan weyneyn aan weyneyn lahu nabigeena cala sl slam walow suulta hadii la weydiiye an asifahu nabig inaan tilmaama ma aطaqtu maan awoodeen liannii aniga lam akun maahan amla mid ka buuxiye caynayi labadii indhood minhu xaggiisa walow midtu haddii aan iman laha alaa tilka xaalad ayada la rajowtu waxaan rajayn lahaa an akuuna inaan ahaada min ahli janati ahli jana inaan ahaada weyaan uma intaa kadib waa xaaladii labaad sooma tii saddexaad gal marka uma intaa kadib uliina waxaan ula dhiibay ashyaa waxyaaba ma adri anaan ogeyn maa xaalii xaalkayga siduu yahay madaxnimo ayaa lii dhiibay waa ninka dee masr furay radia allahu taala arda xaalado adag ayuu soo maray xitaa xaaladii berigii mxu sayd mucaawiye iyo sayd cali ay isqabteen xitaa darafka sayd mucaawiye ayuu ku jiray radia allahu taala arda shaqooyin badan oo diinta usoo qabtay waa jireen waxyaaba dee isleeya ama lagu qabsadaana way jireen weyaan uma uliina waxaa noola dhiibay waa tawaaducooda ay ka mid tahay radi allahu taala mardahum uma intaa kadib uliina waxaa noola dhiibay ashyaa waxyaaba ma adri aanaan ogeyn maxaali xaalkayga fiiha wuxuu yahay faidaa ana aniga mit haddii aan dhinto falaa tasxabni ay dabakicin naaixatun islaan ooyeysa ay dabakicin mid oysa walaa naarun dabn aan lidabadhigin oon dabligu dabaqaadin fa idaa dafantamuuni hadii aad duuntagaan duugtaan fashunuu ku shuba caleyh korkiga aturaaba turaabta shanan shubitaan uma aqiimuu ku nagaada xowla qabrii qabrigayga agaarkiisa qadra maa tunxaru inta laga gowraca jazuuru neef geel ah wayuqsamu laqaybi laxmuha hilibkeeda xataa astaniis ilaa aan idinka weheshado bikum adinka wa anduru aan eego maadaa shaygi uraajicu aan muxuu u jawaaba bihi isaga rusula rabbi rususha rabbigay weeyaan rawaahu muslim imaam muslim xadiidka wariyey qaala wuxuu yihi shunu ruwiya waxaa la wariyay bishiini almucjamati wabilmumala ay subuuhu kushuba qaliilan qaliilan iyan yar ugu shuba weyaan wاllahu aclam wallahu subxaanah aclam qowluhu qowlka uu yihi shunu ruwi waxaa la wariyay bishiin lmucjamati wa bilmuhmala sununa waa mxuu ahaa la wariyey ay subuhu shuba qaliila qaliila in yar in yar wallahu subxaanahu aclam baabu wadaaci saaxibi qofka saaxiibka ah in la sogotiyo iyo wasiyatihi dardaaran loo darma cinda firaaqihi goorta uu tegi lisafarin safar iyo wagayrihi iyo lahu duca loo duceeye iyo watalabi ducaai minhu inuu asaga mxuu ah duceeyo in laga dalba ayuu baabkan u baabiya weyaan inay arrintaa fiican tahay ayuu baabkan u baabiyay qala allahu tacala alweyne wuxuu yidhi wawasala dardaarmay wawasaa wuu dardaarmay biha iyada ibraahiimu nabi ibraahim baniihi wiilashiisa wa yacquubu wuu dardaarmay asna wiilashiisa yaa baniya wiilashaydiyo ina allaha alla weyne lakum wuxuu idiin doortay addiina islaamnimada ayuu idin doortay diinta xaqa ayuu idin doortay falaa tamuutuna ha dhimanina wa antum adinka oo muslimuuna muslimiin ama ayaan si kale ha ku dhimanan weyaan am kuntum miyaad ahaydeen shuhadaau kuwa jooga id goortii xadara uu ku xaadiray u yimid yacquuba nabi yacquub almowtu geeridi id goortii id goor qaala uu yii libaniihi wiilashiisa maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdi gadaashay qaala waxay yihahdeen nacbud waxaan caabudayna ilaahaka ilaahagaada macbuudkaada iyo waa ilaaha aabaaika aabbayaalka ilaahaygaa caabudaayeen ibraahiima iyo wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan baan caabudaynaa waaxidan ee keli ah wanaxnu anagan lahu allahaas ayaa muslimuuna aan uhoggaansano weyaan marka nabi ibraahim uu geeriyooni uu dardaarmi nabi yacquub uu dardaarmi marka in qofka lala dardaarmo markuu tegi ama safar ama geeri oo sakaraatulmowtki wix la midkaa dardaarankaas in muxuu ahaa dariiq mutabac u yahay ayuu baabkan u baabiyo weyaan wa ama aaadii axaadiista miya waxaa ka mid xadii ah todoba boqol toban iy labaad weeyaane xadii todoba boqol iyo toban iyo labaad xadiidu zayd ibn arqamin radia allahu tacala anu arda qaala wuxuu yihi zayd sabaqa xadiidu zayd ibn arqamin aladii kaasoo sabqa kusoo hormaray fii baabi ikraami ahli beyti rasul rasuulka a sal slm ahlu beytkii in la karaameeyo kusoo arooray qaala wuxuu yidhi ninka la yihah zayd qaama fiina waxaana dhex istaagay rasul rasuulka na dhex istaagay sal slm khatiiban xal yu mid khudbaya faxamida wuxuu mahadiyey allah alla weyne wa ahnaa calayhi wuu ammaanay wacada dadka ayuu wacdiyey wadakara dadka ayuu muxuu xasuusiyey allah uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ama bacd intaa kadib anaas wardadow fa inamaa in kale maa ana aniga basharun bashar ayaana bini aadam yuushiku waxaa an yatii inuu yimaado rasuulu rabbi rabbiga rasuulkiisa fa ujiiba aan ajiibo oo malkumowt uu yimaada oon ajiibo weyaan waana anigana taarik maxaan idinkaga taga fiikum adinka haqaleyn laba culus ayaan idinkaga tegi awaluhumaa labada culuskooda u horeeya kitaabullahi kitaabka alla weyaan fi kitaabka alla ayuu ku sugan yahay alhuda hanuun iyo nuur nuur fakhuduu qaata bikitaab illahi kitaabka alle wastamsiku bihi ku faxaa nabigan wuxuu dadka ku booriyey calaa kitaabillahi kitaab kale waraqaba fiihi wuu jeclaysi dadka in muxuu ahaa lagu la barto lagu dhaqmo lagu dhegnaado laga dambeeyo ayuu nabiga dadka aad iyo aad ugu booriyey uma qaala wuxuu yidhi wa ahlu beyti ahlu beytkaydana ayagana karaameyntooda iyo waxaa weeyaan ixtiraamkooda iyo dhaqaaleyntooda iyo muxuuha inaad aad iyo aad uqiimaysaanna waa idinkiga tegaya udakirukum waa idin xasuusanaya allah alla weyne ayaan ku xasuusanayaa fii ahli beyti fii ricaayat ahli beyti ahli beytka inaad dhowrtaan inaad karaamaysaan inaad qiimaysaan ayaan allah subxaana wa tacaala idinku xusuusinaya rawahu muslim waqad sabaqa bituulihi xadiidkan wuu noo soo hormar isagoo dherer badan xadiidkan waa xadiidkii cashirkan u dambeeyey xadiidka cashirkan soddon iyo koowaad u dambeeyey weyaan waxyaabaha muhiimka oo in aada loo ogaado ama loo baahan yahay ayay ka mid tahay in qofka muminka ah uu nabigeena sala allahu calayh waali wasalam dardaarankiisa taabageliyo dardaarankiisa qiimeeyo dardaarankiisa wax weyn ahlu beytka ayuu nabigeena ka dardaarmay sala allahu alay wasalam markuu kitaabka alle in lagu dhegnaado markuu nabigeena muxuu amarka bixiyey tan koobaad tan labaad wuxuu yidhi ahlu beytkaygana ixtiraamkooda karaameyntooda qiimeyntooda unaxariisashadooda dhaqaaleyntooda arrinta ayada waxaa weyaan xoog hala saaro weyaan arintaas ayuu nabigeena ka dardaarmay calayhi salaatu wasalaam hada wallahu aclam wsala allah wsala abdi rasuli mustafa